والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط التاسع والسبعون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط من الحديث 1864 قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم man qatala wasaqatan fi awali darba qofkii ku dila qorato dhufashada ugu horraysa falow kada wa kadaa xasana waxaas iyo waxaasoo xasanaa buu ajar ah yani boqol maalan waman qatala fi darbati athaaniya qofka ku dila kudhufashada labaad falow kadaa wa kadaa xasana intaas iyo intaasoo xasanaa buu leeyahay duuna aluulati hore ka sokaysa ka yar yani waman qatalaha fi darbati ahaaliثa marka saddexaad qofka ku dilana falahu kada wakada xasana kayo kaasoo xasanaa buu leeyahay yani kii hore ka hooseysa hadba darajada int way hoos bay usii degaysaa inta ay badato barabaadkiisuba sababkuna wuxuu yahay sida ay sheegeen culamaa'una ullahi calayhim marka ugu horaysa haddii uu ku dilo darbada ugu horraysa waxay tusinaysaa ihtimaam inuu siiyey fulintii amarkii nebiga sala allahu alayh wasalam baasha in la dilo uu amray inuu si ahamiyad ah iyo dadaal iyo nashaad ah uu baasha ula dagaalamay ugu dhuftay oo isla hal mar uu nafta kaga gooyey haddii intii ay sii badatana marka waxay tusinaysaa inuu taraakhi iyo uu sameeyey maxaa tawaani kasal iyo waxyaalahaas inuu la yimid wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxayd man qatala wazaqan fii awali darba qofkii ku dila qorato dhuufashada ugu horeysa kutiba lahu mi-atu xasana boqol xasanaa loo qoraa wa fi thaaniyati midda labaadna duuna dalika intaa mid ka hooseysa wa fi thaalitha duuna dalika rawaahu muslim kana marka wuxuu cayinay darbada ugu horaysa riwaayadii hore saddexda darbadoodba mubham bay cadadkooda ka dhigtay laakiin tani waxay cayintay midda ugu horaysa inta laga siinayo kuwa kale samayna cayinin qaala ahluluga ahlulugaha waxay dhaheen alwasaqu alcidaamu min saami abras nooca saama abraska laysku yidhaaho kiisa waaweyn kaa weeyaan <clears throat> kana wuxuu leeyahay nooc min xasharaati lmu'diya وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ummadihii horaa laa tasadaqanna bisadaqa walle waa inaan sadaqad la baxa fakharaja bisadaqatihi sadaqadiisii buu la soo baxay fawadacaha fii yadi saariq nin tuuga oanu garanaynin buu gacanta ka saaray faasbaxuu waxay waa berisan yataxaddathuun iyo ku sheekaysanaya tusaddiqa calaa saariq tuug baa xalay wax lagu sadaqaystay mid baa yidhi waxbaan sadaqaysanayaayo tuugii hebel ahaa maalkiisa iskaga khasaariyey arkaasu waa khasaari markaas tuugaas miyaha sadaqa ku baxda waxaasay dadkii ku sheekaysteen faqaala markaasu markaasuu wuxu yidhi allaahumma laka alxamd allow adaa mahadleh laa tasadaqanna bisadaqa walle waa inaan sadaqa la baxaa inaan laga aqbalin buu isna u maleeyey fakharaja bisadaqatii sadaqadiisii buu lasoo baxay fawadacaha fi yadi zaaniya naag xun oo naag dhilla ah oo aanu isna garanaynin ayuu iyadana gacanta ka saaray fa asbaxuu yataxadatuun tusaddiqa alleylata calaa zaaniya xalay waxa wax lagu sadaqaystay naagtii xumayde hebl ahayd tii dhilada ahayde waxaas faqaala markaasuu yidhi allahuma laka alxamdu calaa zaaniya allow adaa mahad kule zaaniyadaas waafajintaadi waafajisay laa tasadaqana bisadaqa fakharaja bisadaqatihi sadaqadiisii buu la soo baxay fawadacaha fii yadi haniy nin maal ayuu gacanta ka saaray faasbaxuu yataxadauun tusaddiqa calaa haniy waxay dadkii waa berisanaya ku sheekaysanaya ninkii taajirkii hebel ahaaba xalay wax lagu sadaqaystay faqaal allaahuma laka alxamdu calaa saariqin wacalaa zaaniyatin wacalaa haniy allow adaa mahad ku leh tuug iyo dhillo iyo hodanba waafajintaadi waafajinsa yani aan sadaqadaa la baxay adaa mahad ku leh fa utiya waa loo yimid manaan baa loogu yimid fa qiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka calaa saariq sadaqadaadii tuuga aad ku sadaqaysatay falacalahu an yastacifa can sariqatihi waxaa suurooday inuu tuugada kaga dhowrsado oo aad sabab u noqoto adigu oo uu isgarwaaqsado uu yidhaaho risqiga meel xun baad ka baratay meel fiican buuba jirta oo kaaga iman lahaa haddaad iskardiiso waxba ileemaad u noqoteen wa ama azaniya midii dhilada ahaydna falacalaha tastacifu can zinaaha inay zinadeeda iyaduna ka dhowrsato oo shaqo intay u ahayd ay moodaysay meel kaleba oo eh, khayr uga imanayaba inaanu jirin ay goorta dambe iska dayso wa ama alghaniyu falacallahu an yactabir fayunfiqa mima aataahu allah sadaqadii aad ninka aad ku sadaqaysatayna waxaa suurooday inuu ku waana qaato oo maalka alla siiya isna wax kala baxo oo u iscanaato idhaaho wa kaasoo dadku waxbay sadaqaysanayaa yaa adigii qaniga ahaaba sadaqadii ay ku soo gaadhay maxaa maa sadaqaysatay u yidhaaho oo marka yani macnihii waxaa weeyaan mayna kaa khasaarin mayna kaa khasaarin sadaqaadkaagie saddexdiiba waa lagu aqbalay oo mid weliba faa'iiday leedahay weeyaan rawaahu albukhaariyu bilafdihi wa muslimun bimacnaahu marka xadiidkan wuxuu tusinaya qofku hal haddii uu mukhlis yahay oo maalkiisa uu bixinayo dar alla bixinayo inaanu khasaaro lahayn hataa meel uu isagu isleeyahay meeshu ka habboonayd ma aha hadduu kaga dhaco oo laakiin isagu aanu la doonanin inaanu khasaaro aanu ahayn oo sadaqadiisa loo aqbalayo inuu niyadiisa khaalis tahay unbaa marka u shardiga waxau kaloo weliba tusinaya muxuu ahaa manaamku ahamiyada uu leeyahay manaamka wax sharciga ku saabsan oo waxaas waa xalaal iyo waxaas waa xaraam ah isaga looma deliishado laakiin waxyaalaha dhacdooyinka ah oo kale waxaasaa dhacaya waxyaala sidaas oo kale ah in loo deliishado iska suurowda marka ninkan kada manaam baa loogu sheegay arrintaas oo marka isana waxay ka dhigan tahay in sadaqadiisii loo aqbalay sadaqadiisi loo aqbalay ayaa loo sheegay wa canhu radia allahu canhu yani can abi hurayra radi allahu canhu qaal kunaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wali wasalam rasuulka alla la jiray fii dacwatin waliimad maczuuma farufica ilayhi waxaa loo soo dhiibay adiraac tagoog baa loo soo dhiibay wa kaanat tucjibuhu waanu jeclaa tagoogta wuu jeclaa muruq fiicanoo waxay leedahay hilib wanaagsan oo jilicsan marka wuu jeclaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam fanahasa minhaa wuxuu ka feentay nahsatan feenasho nahsi waxaa la yidhaahaa in foolashaa hore waxoogaa goosasho yar oon weynayn lagu goosto ayaa la yidhaahaa ama haddii nahshi laydhao shiin laga dhigo waa in afka laga buuxiyey hilibka afka lagu goosto laakiin laga buuxiyey kaasna nahshaa la yidhaahaa nahasha yanhashu nahshan abeesadii iyo wixii lamida qaniyadoodana waa la yidhaha nahshi waa la yidhaahaa laakiin nahsi kolka la yidhaha siin laga dhigo waa isagu waxa weeya foolasha hore caaradooda oo lagu goosto wax yar wa qaala markaasu wuxuu yidhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama anugu waxaan ahay dadka sayidkoodii baan ahay maalinta qiyaamaha hal tadruuna mima daak ma ogtihiin waxay sidaasu ku noqotay yajmacu allahu alawaliina walaaakhiriin alle wuxuu isu keeni doonaa soo ururin doonaa khalqigii hore iyo kuwa dambe fii saciidin waaxidin bannaan keliya fa yubsiruhum annaadir waxaa arkaayo isha ka dusinaaya qofkii feeraya wa yusmicuhum addaaci qofkii dhawaaqaana waa maqashiinaya qof kaliya meel bay isugu urursan yihiinoo halkii qofay dhawaaqaana magacii codkiisa wada maqlayaan qofkii halkii qofay saa u feeriyaana ishiisu way wada gaaraysaa watadnuu minhum ashams qoraxdaa u soo dhowaanaysa ee ilaahay uga noqoto qadra miil fayablugu الnaasu dadku waxay gaadhayaan min algami wاlkarbi maa laa yutiiquun ami iyo iyo kurbad bay waxay ka gaadhayaan iyo dhibaato wax ayna kari karaynin walaa yaxtamiluun ayna taxamuli karayn yani ayna aqbali karayn oo adkaysan karaynin fayaquulu الnaasu dadkaa waxay ku dhahayaan qaarkood qaarka kale ku dhahayaan alaa tarawna ilaa maa antum fiihi miyaydaan arkaynin waxa idin soo gaahay ilaa maa balagakum waxa idin soo gaadhay laba goor miyaydaan arkaynin waxa aad ku dhex jirtaan waxa idin soo gaadhay miyaydaan arkayn alaa tanduruuna miyaydaan fiirinaynin man yashfacu lakum ilaa rabbikum qof idinku ergeeya rabbigiin idinku ergeeyo idinku shafaaco qaado oo inuu idinkala xukuma meeshaan idinkala daree idinka kala dareeriyo idinku xukuma taagni dheer oo muxuu ahaayey konton kun oo sannadood meel la taagnaa oo qoraxduna madaxa dushiisa ay taagan yahin wax laga gabada aan lahayn dhibaato weyn baa marka dadka soo gaaraysa markaasay saa isugu dhahayaan fayaquulu bacdu nnaasi libacdin dadka qaarkood baa qaarka kale ku dhahaya qofkii loo ergeysan lahaaye alle loo dirsan lahaa bay marka qaar xusuusanayaanoo qaarba nin bay u malaynayaan abuukum aadam wa aabbihin aadam fayaatuunahu way u imaanayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan yaa aadam aadamow anta abulbashar waxaa tahay dadka aabbihiisii baa tahay khalaqaka allahu biyadihi alla gacantiisuu kugu abuuray wanafaqa fiika min ruuxihi ruuxdiisuu kugu afuufay wa amara almalaa'ika malaa'igtu amrayo fasajaduu laka waa kuu sujuudeen wa askanaka aljanna jannadu ku dejiyey intaasoo fadaa'ila baad leedahay fadaa'ishaa daraaddeed bay marka ugu rashaxayaan inuu isagu noqdo qofkii ergeyn lahaa ee rabbi loo dirsan lahaa alaa tashfacu lanaa ilaa rabbik miyaadan rabbigaa noogu ergeynaynin alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi waxa aan ku jiro miyaadan arkaynin wamaa balaqana iyo soo gaaray dhibaata soo ma argti aabbanimadii shafaqadeedii iyo fadaa'ishiisii kolka isu soo dareen iyo waxay yidhaheen marka intaasoo dhan ba wadata aabbahayaa tahay alla sidan iyo sidanu kuu maamusa oo kuu karaameeyey noo ergee markaa rabbi noogu erge fa qaala markaasu wuxuu yidhi inna rabbii hadiba hadaban rabbi wuxuu carooday caro lam yaqdab qablahu milah Ah. alyoma alyoma ani ima dhibine ina rabbii gadiba alyowma maanta wuxuu cadhooday gadaban cadho oo lam yagdab aanu cadhoonin qablahu isagoo hortii milahu isagoo kale aanu cadhoonin walaa yagdabu bacdahu milah dabadiina isagoo kale aanu caroonaynin wainnahu nahaani wuxuuna iga reebay can ishajara geeddii buu iga reebay kolkuu jannada igeliyey fa casaytu waan caasiyey oo geeddii baan cunay nafsii nafsii nafsi naftayda naftayda naftayda oo keliya ayaan ku fillahay idhabuu ilaa hayrii qof kale aada idhabuu ilaa nuuxin nuux aada nuux buu ku hawlayaa isaguna isagoo isna u malaynaya inuu nuux muxuu ahay kaga habboon yahay fayaأtuuna nuuxan nuux bay u imaanayaan calayhi الsalaam fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa nuux nuuxow anta awalu rusul rususha ninkii ugu horreeyaa tahay ilaa ahli اlardi dadka dhulkaa loo soo diray waqad samaaka allahu allana wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran addoon shukri badan buu kugu magacaabay alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi miyaadan arkaynin waxa aan ku jiro alaa taraa ilaa maa balagana waxaana soo gaaraysa ma aragtid alaa tashfacu lanaa ilaa rabbika rabbigaa miyaadan noogu ergaynaynin fayaquul <clears throat> markaasu wuxuu dhahayaa ina rabbii qadiba alyawm rabbigay maanta wuxuu carooday qadaban caro oo lam yaqdab qablahu milahu isagoo kale aanu caroonin walan yaqdaba bacdahu milah isagoo kalena aanu cadhoon doonin wainahu qad kaana lii qad kaanad lii waxaa iga dhacday dacwatun habaar waan habaaramay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara baa isaga yidhi dacawtu biha calaa qowmi aan tolkaygii habaaray nafsii nafsii nafsi habaarkaasuu ka dhiganayaa shay uu rabbi kagala xishoonayo oo aanu la hortegi karaynin inkastoo dadkaa u habaarayu ay ahayd dad gaalo ahoo halaagga mutay muddo dheerna uu sabray oo sagaal boqol iyo konton sanadood uu sabirsanaa iyo haddana muxuu ahaaye habaarka iyo lacnadii iyo waxyaalahaasu inayna fiicnayn daraaddeed rabbi buu ka xishoonayaa idhabuu ilaa hayri qof kale aada idhabuu ilaa ibraahiim ibraahim aada faya'tuuna ibraahim ibraahim bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa ibraahim anta nabiyullaahi wa khaliiluhu min ahli lard adu waxaa tahay nebi alle iyo widaygiisii baa tahay dadka dhexdiisa dadka dhulka jooga dhexdooda uu kaa xushay ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu ergee alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi miyaadan arkayn waxaan ku jiro fayaquulu lahum wuxuu ku dhahayaa ina rabbii qad gadiba alyawma gadaba lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milah wainii kuntu kadabtu halaaa kadabaatin waxaan been sheegay saddex beenood saddex beenood baan sheegay oo suuro beeneed leh oo mido ay laba ay tahay dar alla midna naftiisa ay ahayd saddexdaasna marka waxa weeyaan mid waa kolkuu yidhi asnaamtii uu yidhi kolkuu jajabiyey kolkuu rabay inuu jajabiye uu yidhi eh, inii saqiin waan jiranahay soo marmarsinya u doonayey asnaamtana uu kaga takhalluso talabaadna waa goortii dambe markii la weydiiye maadaasa ugalay la yidhi uu yidhi bal faclahu kabiiruhum hada fas'aluuhum labadaba dar alle u sameeyey midda naftiisa u sameeyeyna markii haweenaydiisii saare la weydiiyey ninkii boqorka ahee faasiq ahaayee naagtii quruxsana oo arkaba qaadan jiray hadday nin leedahayna ninkeeda dili jiray yu si aan loo dilin buu wuxuu yidhi waa walaashay nafsii nafsii nafsi idhabuu ilaa hayri qof kale aada idhabuu ilaa muusaa muuse aada faya'tuuna muusa muuse u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa muusa anta rasuulullah rasuulka allaa tahay fadalaka allahu birisaalaatihi wa bikalaamihi cala annaas alla wuxuu dadka kaagaga fadilay risaaladii uu kuu soo dejiyay iyo hadalkii uu kula hadlay wa kallama allahu muusa takliima tilka rusul fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kallama allah marka intuu la hadlaybu isagoo ka mid yahay fashfac lanaa ilaa rabbika rabbigaan noogu erge alaa tara ilaa maa naxnu fiih miyaadan arkayna waxaan ku jiro fayaquulu markaasuu dhahayaa ina rabbii qad gadiba alyawma gadaban lam yagdab qablahu milah walan yagdaba bacdahu milah wainii qad qataltu nafsan lam umar biqatlihaa aniguna waxaan dilay naf oo aan la ifarin dilkeeda naftii ninkii qibdiga ahaa ee la dagaalamayay ninka ninka israa'iiliga ah ee uu dilay qisadooda alle subxaanahu wa tacaala uu sheegay taasuu sheegay fawakazahu muusaa faqadaa calayhi uu yidhi qaala hada min camali shayطaan war dambana u ka cudur daartayba nafsii nafsii nafsi idhabuu ilaa gayri qofka kala aada idhabuu ilaa ciisa ciisa aada fayaatuuna ciisa ciisa u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa ciisa anta rasuulu اllah rasuulka allah tahay wa kelimatuhu ereygiisi baa tahay alqaha ilaa maryam maryam uu siiyey muxuu ahaye kelimatu kun uu kugu abuuray wa ruuxu minhu ruux isaga xaggiisa ka timid baa tahay wa kallamta annaasa dadkaad kula hadashay fi lmahdi handoolka dhexdiisa yani waqtiga hadalka isagoon la gaadin kan soo marray inay saddexdii qofee ku hadla intaa waqtiga hadalka la gaadin uu ka yahay wiilkii yaraa juraj beri yeelay iyo wiilkii yaraay hooyadii jaqayay ee ninka faraska fuushanaya doonta iyo lala soo agmaray ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu orgee alaa taraa ilaa maa naxnu fiih miyaadan arkayni waxaan ku jiro fayaquulu ciisa ciisa wuxuu dhahayaa ina rabbii qad gadiba alyawma gadba lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milah walam yadkur denban dembina ma sheegin laakiin riwaayaad baa waxay dhahayaan inuu sheegay oo uu yidhi wainii cubidtu min duuni illaah ilaahnima la igu sheegay oo dad baa yidhaaheen ilaah baa tahay oo taasaan alle kaga xishoonaya anuu alla laysoo garabdhay isagoon isagoo kana warhaynin aan kana raalli ahayn yuu weynayntaa la weyneeye meel aanu gaadhin la gaadhsiiyey yuu ku cudur daaranaya ku ku muxuu ahaye ku xishoonaya nafsii nafsi idhabuu ilaa hayri hayrki aada idhabuu ilaa maxamed maxamed aada sala allahu alayh wasalam wa fii riwaayatin fayaatuunii way i imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa muxamed anta rasuulu llah rasuulka allaa tahay wakhaatamu nabiyiina nebiyaalka kii khatimada ugu dambeeyaa tahay waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar alla wuxuu kuu dhaafay dembigaaga kiisii hor iyo kiisii dambeba ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu ergee alaa taraa ilaa maa naxnu fiih miyaadan arkin waxaan ku jiro faanطaliquu waan baxayaa fa waxaan imaanayaa taxta alcarshi carshiga hoostiisaan imaanayaa fa aqacu waan dacayaa saajidan lirabbi anigoo rabbiga u sujuudsanbaan sujuud la dhacaya uma yaftaxu allahu calaya wuxuu alle ii furayaa oo igu ilhaaminayaa oo ibarayaa min maxaamidihi xamdiyaalkiisa iyo wa xusni ahanaa'i calayhi ammaan wanaagsan oon ammaano shay-an wax oo lam yaftaxhu calaa axadin qabli qof iga horeeya aanu u furin anigana hadda ka hor u furino waqtigaas uun alla ii furayo uma yuqaalu markaasaa la dhahayaa yaa muxamed irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad sal tucطah alla weydiiso waa lagu siinayaaye washfac tushafac shafaaca qaad waa laga aqbalayaaye faarfacu ra'sii madaxaygan kor u qaadayaa faaqulu waxaan dhahayaa ummatii ya rabbi ummatii ya rabbi rabbi o ummadayda rabbi o ummadaydan dhahaya fa yuqaalu waxaa laydhahayaa yaa muxamed adkil min ummatika man laa xisaaba calayhim min albaabi alaymani min abwaabi اljannati wahum shurakaau nnaasi fi ma siwaa dalika min alabwaab adkil ka geli min ummatika ummadaada man laa xisaaba calayhim intaan xisaabidoshooda ah inay xisaab la-aan jannada ku gelaysa ee toddobaatankii kun iyo toddobaatankii lagu dhuftay ah min albaabi alaymani albaabka midigtaa ka geliyo min abwaabi اljannati abwaabta jannada allahuma ajcalna min haulaa hum shurakaau nnaas dadkana way la wadaagayaan fii maa siwaa dalika albaabka wixii ka soo hadhay oo min alabwaabi albaabada kale albaabada kalena dadkay kala gelayaan albaabkaana iyagaa gaar isaga leh uma qaala markaasu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi midkay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ina maa bayna almisraacayni min masaariici aljanna labada fardadood ee fardadaha albaabada janno ka mida inta u dhaxaysaayo kamaa bayna makkata wahajar waa inta maka iyo hajar u dhaxaysa hajarna waa beled fog oo baxrayn ku yaala khaliijka aw kamaa bayna makkata wa busra mise wuxuu yidhi waa inta maka iyo busra u dhaxaysa busrana waa beled shaam ku yaallo dimashq agteeda ah muttafaqun calayh yani aad bay u kala fog yihiin albaabada albaabada jannada sidaasay u kala fog yihiin maca daalika waxaa imaan doona maalin ay cub ay yihiin oo laysku ciriiriyayo meel laga kala mara laleeyahay waa kaan soo marray xadiidkii muxuuha cutbat ibna haziwan radia allahu canhu khudbadiisii soomayna ku soo marin albaabada jannada iyagoo sidaa u waaweyn inay imaanayso maalin meel la kala mara la waayayo naartana kolkuu ka warramay salkeeda dherarkiisa in dhagaxa qarka lagaga tuuraayo toddobaatan sannadood uu sii soconayo intaanu salkeeda gaadhin uu yidhi haddana waa la buuxin doonaa maca dalik waa kaan soo marray marka markankadu waxa weeyaan marka meeshantada nebigu sal ly slm sayid unaasi baan ahay uu leeyahay waxa weeye waa midka maqaamulmaxmuudka ahee alla uu sheegay ee uu ku dhihi jiray casaa an yabcadaka rabuka maqaama maxmuuda siduu xadiidka jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma uu caddeeyey waa maalinta marka sharaftiisu khalqiga oo dhan ay u muuqan doonto ambiyada alla calayhim asalaatu wasalaam oo kibaartooda ay ugu waaweynaa waxay ka cudur daarteen oo qof waliba muxuu ahay uu qirtay inaanu gaadhsiisnayn uu isagu alayhi salaatu wasalaam uu samayn mxu isagu uu ahlu noqon doono oo dadka o dhan kolkaas sharaftiisa ka muuqan doonto weliba waxaan soo maray ibraahim inuu dhihi doono inamaa kuntu khaliila min waraa waraa anuu halkaa darajadaa sare ma gaadhsiisnay gaadhsiisnayo khaliilnimada aad sheegaysaan ma ayn ahayn khaliilnimo mubaashir ahe mid waxay ahayd la iiga horeeyo oo alle subxaana wa tacaala la iiga dhow yaho dad alle iiga dhow baa jira saasuu dhahaya marka rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam wax alle uga dhow oo uu ku xawilo ma uu jirayo maalintaas وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم عليه السلام biummi ismaaciila wa bibnihaa ismaaciil ibraahim baa wuxuu la yimid oo uu keenay ismaaciil hooyadii oo haajari iyo wiilkeedii ismaaciil ahaa wahiya turdicu iyaduna ay nuujinayso xataa wadacahaa ilaa uu ka dhigay cinda albeyti kacbada agteeda wadacahaa mise wadacahumaa cinda dawxatin geed weyn agtiisa oo fawqa zamzam zamzam dushiisa fiiha cala almasjidi masjidka xaggiisa sare xaggiisa waqooyiga yani xaggiisa muxuu koonfurta walaysa bimakkata makana ma aanu joogin yowmaidin maalinta axadun qofna ma joogin meel cidlo oo qofra ay ahayd walaysa bihaa maaun biyana ma ayna lahayn fawadacahumaa hunaalik hunaaka halkaasuu dhigay wawadaca cindahuma agtoodana wuxuu dhigay oo uga tegay saxay ahaan ugu waday jiraaban fiihi tamrun oli oo timiri ku jirto wasiqaa'an fiihi maa iyo qarbad ay biyo ku jiraan uma qafaa waa noqday ibraahimu sala allahu alayhi wasalama munطaliqan isagoo tegayo eeshii uu ka yimid ee shaam ku noqonaya magaaladan xarab la yidhaaho uu deganaa baa la yidhaahaa kolley manطaqatu shaam buu deganaa fatabicathu ummu ismaaciil ummu ismaaciil baa ka daba tagtay faqaalad markaas waxay tidhi yaa ibraahim ayna tadhab xaggeed aadaysaayo watatrukuna aad nagaga tegaysaa bihada alwaadi togankada alladii laysa fiihi aniisun wax la weheshada aanu lahayn walaa shay waxna aan lahayn wax lagu noolaada aan lahayn faqaalat lahu dalika miraaran hadalkaasi dhowr goor ku celcelisay wajacala laa yaltafitu ilaah wuxuu bilaabay inaanu xaggeeda soo daymoonaynin qaalat lahu markaase waxay ku tiri kolkay ka quusatay aragtay inuu arrintaas uu musamim ku yahay bay waxay tidhi allahu amaraka bihada ma allaa sidan ku amray waxay kala hubsanaysaa umu ismaaciil muxuu ahaayey in ibraahim salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi arrintantada ra'yikiisa iyo danayn isagu u daneeyo meeshan inay meel ku haboon ay tahay ay la noqotay oo halkaa ku dhigay iyo in wax yaalla uu ku dhigay leanna nebina waa ahaa basharna waa ahaa hadda ka horna waxaan ku soo marray nebiga sala allahu alayh wali wasalam meelo dhowraa ah kusoo maray in lala talin jiray nebigana alayh salaatu wasalaam wixii maxuaha ra'yigiisa laakiin wixii waxyi ah isagu ka hadal aanu lahayn marka umu ismaaciil taasay kala hubsanaysaa wixii waxyi waxya isaga waa in loo hogaansamaa amarka alle loo hogaansamaa rasuulka iyo ummaduba wixiise ra'yi marka isagu ra'yigu mushtarag weeyaan qaala markaasuu uhi nacam haa qaalat markaasna waxay tidhi idan laa yudayicunaa markana baylihin maayo isagaa na dayici maayo alla hadduu halkaa dhinku yidhi alla isagaana dhaqaalinayo iska takolka uma rajacad way noqotay faاnطalaqa ibraahimu ibraahim waa socday salى اllahu عalayhi wasalam xataa ida kaana cinda haniya haniy mxua karintii agteeda markuu joogo dalcadii agteeda marku uu joogo haniyaduna wuxuu le waa haniyat اlwadaac waxaan ujeeda haniyat alxajuun weeyaane midda culyadaehe xayثu laa yarawnahu meel ayna ka arkaynin waistaqbala biwajhi اlbeyta kacbada wejigiisa lasoo qaabilay kacbadu kusoo jeedsaday marka la ducaysanaya wuu ducaynayaaye ducada waxaa ducadu waa salaad salaadana marka waxaa qibladaa loola jeedsadaa marka qiblada uu qaabilayay dadka qaarkood oo yidhaaho ducada qibladeedu waa cirka oo kolkii la ducaysanaya cirkaa la fiiriyaa waxba kama jiraane ducada qibladeedu waa qiblada salaada uma dacaa bihaa'ulaa'i addacawaat wuxuu ku duceeyey ducooyinkan kada farafaca yadayhi gacmahana kor buu u qaaday waa asbaabta ducooyinka aqbalkeeda ee ku munaasibkaa bay ka mid tahay gacmaha oo kor loo qaada iyo isagoo qiblada la qaabilo iyo isaga oo laga horraysiiyo horta hore alla ammaan iyo laga horraysiiyo xamdiga alle iyo nebi ku salli iyo markaasuu wuxuu yidhi rabbi innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin xataa uu ka gaadhay yashkuruun rabbiyow innii askantu anigu waxaan dejiyay min duriyatii ubadkayga qaarkood biwaadin tog oo hayri dii zarcin ku eh, muxuu ahaayey eh, zarcila aan ahayn ilan dhul beereed bise uu ka yimid xataa ah, balaqa ilaa uu ka gaadhay lacallahum yashkuruun ah, واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لعلهم يشkuruun وارزqهm min الثمراati لعلهm yشhkuruun marka waa u duceeyey oo dad ay weheshadaan oo ay la degaan oo la noolaadaan iyo midho ay ku noolaadaan iyo risqiba in alla u keena buu halka ugu duceeyey ayb fajacalat umu ismaaciil allana marka waa ka aqbalaya sidoo alla aqbalaya lakiin horta hore waa rafaadayan waxbaa yaroo rafaadaa soo gaaraya alla subxaanahu wa ahalkiisa dadka mu'miniinta ee saadiqiinta ah horta hore waa imtixaanaa markay imtixaanka u adkaystaan kolkaasuu isaguna soo dejiyaa macuunadiisa soo dejiyaa wajacalad ummu ismaaciil umu ismaaciil waxay bilowday turducu ismaaciila inay nuujiso ismaaciil fatashrabu min dalika almaa biyahaana ay cabto xataa idaa nafida markuu dhammaaday maa fi siqaa'i wixii qarbada ku jiray cadishad way oontay wa cadisha wiilkeediina waa oomay kol haddii naaskeedii wax ka waayo ay dhammaadeen wajacala tanduru ilayhi waxay bilowday inay fiiriso yatalawaa isagoo galgalanaya dhulka isla dhacaya aw qaala mise wuxuu yidhi yatalabad isagoo dhulka isku nabaaya labadaba waa isku mid wayaani yatamaraqu wayadribu binafsihi alard fainطalaqat waa baxday karaahiyata an tandura ilayhi inay iyadoo isagoo horteeda ku dhimaanaya sida u malaynayso inay fiiriso nacbaysanayso way baxday oo inay wax soo raaraadisa u baxday fawajadat isafaa buurta safa bay aragtay shay aqraba jabalin fi lardi ilayha yaliha buur dhulka oo iyada usoo dhow inay tahay faqaamat calayhi way isku kortaagtay uma aqbalat ilwaadiya togii waadi ibraahim ayay qaabishay tanduru inay iyadoo fiirinaysa hal tara axad inay wax arkayso falam tara axaddan qofna mayna arag fahabaطat min asafa safay ka degtay xataa idaa balagat ilwaadiya toga kolkay gaadhay toga ibraahim ee meesha hadda la ordaa mascaha bay rafacat طarafa dircihaa xaynka diriceeday sare u qaaday uma sacad way orday sacya linsaani اlmajhuud qof dhibaysan si uu ordo tabar yar xataa jaawazat ilwaadiya ilaa togii ka gudubtay uma atat اmarwa marwa haddana timid faqaamat calayh waa isku kortaagtay fanadarad way fiirisay hal tara axadan ila wax aragto falam tara axadan qofna mayna arag fafacala dalika sabca maraatin sidaasay toddoba goor yeesheo kolla marwa ay tegayso baldhaaminaysa kolla safa mar alle markay tuga soo gaadhana orod ku goynaysay qaala bnu cabaasin radia allahu canhuma qaala nabiyu sala allahu alيh wali wasalam fadalika sacyu nnaasi baynahumaa kaasaa weeyaan sababkaas weeyaan orodka dhexdooda dadku ay ordayaane sacyayaan safiya marwa dhexdooda halkaasuu ka yimido waa taqliid iyo itibaac itibaac weeyaan lagu raacayo umu ismaaciil sharci buu ficilkeedii alle subxaanahu wa tacaala ka dhigay falamaa ashrafat cala almarwa marwa markay isku taagtay mar toddobaadkii bay samacad sawtan cod maqashay xaggii caanuga ay ka maqashay faqaalat markaas waxay tihi sa aamus bay tihi yani iyada sheegaysa turiidu nafsaha uma tasamacad way dhegaysatay fasamicad sawtan haddana cawdkeedii haddana maqashay faqaalat markaasi waxay tidhi laqad asmacta in kaana cindaka gawaath waa i maqashii socodkaagii maqlay haddii wax gargaara aad hayso waxaas muxuu codkiisaan maqlayo faidaa hiya bilmalak kolkay ku soo noqotay bay malagii la kulantay cinda mawdici zamzam mawdiciisa agtiisa fabaxaa malagii wuxuu ku faarfaaray bicaqibihi ciribtiisa ou qaala bijanaaxi mise wuxuu hi baalkiisa iyo biyihii ku faafay dhul ku faadhay xataa daharan maayo ilaa biyihi ay ka soo baxeen fajacalad waxay bilowday ummu ismaaciil tuxawiduhu inay darayso oo biyahan iyo kaa baxsan bay tidhi aad ba u dhibaysnaydoo waxay tii biyahan iyo kaa dhumine xajiso markaasay ciiddii ayay dar oo kale barkad oo kale uga dhigtay ku celinaysay wa taquulu biyadiha haakada gacanteeday saa ku dhahaysay wajacalad waxayna bilowday taqrifu almaa biyihii inay ku dhurto fii siqaa'iha qarbadkeedii wahuwa yafuur isna uu soo burqanayo kulamaa tagrif mar alla markay dartaba wa fii riwaayatin biqadri maa tagrif intay qaada in la eg baa ka soo burqanaysay qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam yarxamu allahuma ismaaciil umu ismaaciil allah u naxariiso low tarakat zamzam zamzam hadday dayn lahayd ow qaala mise wuxuu yihi low lam tagrif min almaa biyaha haddayna dhuri lahayn ee iska cabbi lahayd uun lakaana zamzamu cayna maciina il durdurahoo qulqulaysa buu ahaan lahaa <clears throat> laakiin markii ay sidaa ay u gashay ee dhurtay ee joojisay yay waxay noqdeen biyo oo ceel oo kale iska noqdo oo goortii dambe loo baahdo in la qoto oo ficil lagu soo saaro qaala fasharibat way cabtay waardacad walada canugeedii bana wanuujisay faqaala laha lmalak malagii baa ku yidhi laa takhaafu dayca baylaha ka baqina fa fainaha hunaa baytan gurigaa halkan ku yaala lilahi alla uu leeyahayo yabnihi hada alghulaamu abuuhu ay dhisi doonaan canugan iyo aabihii waina allaha laa yudayicu ahla allana ma dayaco ahalkiisa wa kaana albaytu kacbadu waxay ahayd murtafacan min alardi meel sare oo dhulkaabay ahayd karaabiyati sida taag oo kale ah taatihi suyuul daadadku ay imaanayaanoo fata'hudu can yamiinihi wa can shimaalihi midigtiiyo bidixda ay ka marayso fakaanat kadalika sidaasay umu ismaaciil ahayd xataa marat bihim ilaa ay ka soo mareen rufqatu min jurhum dad musaafiriin oo qabiilada jurhum ah mise wuxuu yidhi ahlu beytin min jurhum qoys oo ahlujurhum ah. muqbilin ayagoo ka yimid min ariiqi kada kada jidhkeeda ka yimid kuday meesha ay yidhaa maya kadaa marka la yidhaaha lamado waa xajuunta nafteeda saniyada culyadaa weeyaan meeshuu ka soo jiray nebigu sal ly slm kusoo gelay <clears throat> ee ibraahimna goorti dambe u ka baxay fanazaluu waxay degeen fii asfali maka maka hoosteeda ayay degeen oo agga xagga masfala ah ayay degeen fa ra fara'ow waxay arkeen طaa'iran caayfan shimbir wareegaysanaya ayay arkeen oo biyaha ku dhacaya faqaaluu markaasay waxay inna hada la yaduuru calaa maa walla shimbirkaasu biyuu ku dhacaya wayo reer baadi ahayeenoo way yaqaaneen lacahdunaa ogaantayaduna waxay ahayd bi hada alwaadi togankada wamaa fiihi maa isagoon biyo aan lahayn fa arsaluu waxay direen jariyan mid sahana bay direen oo jariyeyn rasuulrasuulayn laba qof bay direen mise qof oo yidhahdeen soo fiiri faidaa hum bilmaa waxaa kusoo soo kadiyay iyagoo biyihii arkaaya farajacuu way ku noqdeen nimankiio faaqbaruuhum way uga warrameen faaqbaluu waa yimaadeen raggii baa soo wada kacay wa ummu ismaaciila cinda almaa ay biyihii ag fadhido faqaaluu markaas waxay dhaaheen niman akhlaaq badan bay ahaayeene ata'daniina lanaa an nanzila cindaki ma noo idinaysa inaan kula soo degno way ka edan qaadanayaan iyadoo islaan miskiinad oo yareen uujinaysa mooy dad kale iyo tabar kale aan lahayn iyo haddana inay kol hadday biyahan uga soo horraysay inay iyadu ku xaq leedahay bay ogaadeenoo way ka edan qaadanayaan qaalat nacam walaakin laa xaqa lakum fi lmaa ha laakiin biyahaas anaa iskale idinku xaq kuma leydin qaaluu nacam waayahay qala ibnu cabaasin radi allahu canhuma qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam waalfaa dalika umma ismaaciil arrinkaasu way waafaqday umu oo way ku faraxday wa kaanat tuxibu alunsa wehelkay jeclayd qof reer magaalo beled ku dhalatay bay ahayd fanazaluu waa soo degeen faarsaluu ilaa ahlihim ciddoodii bay u farriin direen inay soo guuraan fanazaluu macahum way la soo degeen meeshuna meel waxay ahayd muxuu ahaayey daaq badan laakiin oo mananimo looga kala caari jiray bay ahayd xataa idaa kaanuu biha ahla abyaatin dhowr qoys markay ku noqdeen washaba algulaamu wiilkiina uu koray watacallama alcarabiyata minhum carabiga iyaga uu ka bartay waa carabta mustacribada laydhaahaa abbahood weeyaan marka ismaaciil asalkiisii hore dad kale u ahayo carab aan ahayn laakiin waa caraboobay oo lugadii bartay oo ubadkiisiina marka carab bay noqdeen wa anfasahum kooda ugu nafiisan ee ay ugu jecel yihiin uu noqday <clears throat> akarahum nafaasatan yani wa acjabahum waanu cajabgeliyey xiina shaba markii uu koray fariidnimadiisi iyo raganimadiisi iyo caqligiisi iyo wanaagiisi ilan nebi nebi dhalay weeyaan falamaa adraka markii uu gaadhay waqtigii guurka uu gaadhay uu qaan gaadhay bay zawajuuhu minhum haweenay ka mida bay u guuriyeen wamaatat maatat ismaaciil umu ismaaciilna way dhimatay fajaءa ibraahimu ibraahim baa yimid bacdamaa taزawaja ismaaciil ismaaciil intuu guursadee dabadeed yutaalicu isagoo ka war helaaya tarikata wuxuu meesha uu kaga tagay dadku meesha kaga tagay soo hubhi buu is falam yajid ismaaciila ismaaciil maanu guriga ugu imaanin fasa'ala imra'atahu canhu haweenaydisii buu weydiiyey oo yidhaaway ninkaagii faqaala waxay tidhi kharaja yabtaqii lana wuu baxay isagoo wax noo raadinaya wa fii riwaayatin yasiidu lana isagoo ogaar buu u oo noo soo ogaaranaya uma sa'alaha can cayshihim wa hay-atihim maciishadooda iyo xaaladoodu weydiiyo faqaalad waxay tihi naxnu bishar naxnu fii dayqin washidda shar baan ku jiraa cidhiidhi iyo shiddaan ku jiraa washakat ilayhi way ku calaacashay qaala marka arrintaasuna mayna cajabgelin ibraahim inay ku sabri weydo qismada alle ku sabri weydo wiilkiisa naagtiisu qaala markaasuu yihi faidaa jaءa zawjuki markuu ninkaagi yimaado aqri'i calayhi salaam salaam ku aqri salaam iga gaarsii waqiilii lahu kuna dheh yugayir catabata baabihi gurigiisa catabadiisa ha bedelo albaabkiisa catabadiisa ha bedelo fariin ayna garanayno laakiin iyada ku saabsan buu faraya si ismaaciil sa u garan doono naagtaada fur hadduu yidhaaha inay ka qarisaa suuroobi lahayd markaasuu sidaas marka u faray falamaa jaءa ismaaciilu ismaaciil markuu yimid kaأnnahu canisa shay-an waxaad moodaa inuu wax dareenay ila nebi weeyaane dareen gaaruu leeyahay in mxaahayy waxbuu dareemay faqaala markaasuu hal jaءakum min axadin qofma idii imid qaalat nacam haabay tihi ja'anaa shayqun kada wakada oday saa iyo saas iyo baa noo yimid oo way xaqirtay weliba xrinkiisii fasa'alanaa canka waana kaa waraystay faakbartu waan u warramay fasa'alanii kayfa cayshunaa maashadaya saytaa buu igu waraystay faakbartu anna fii jahdin wamashaqa dhib iyo mashaqa inaan ku jiraan uga warramay qaalat hal awsaaki bishay wax makuu dardaarmay qaalat nacam amaranii an aqra'a calayka asalaam wuxuu faray inaan salaamku soo gaadhsiiyo wayaquulu wuxuuna ku dhahayaa hayir catabata baabik qaala markaasuu yidhi daaki abii kaasu waa aabbahay waqad amaranii an ufaariqaki wuxuuna i faray inaan ku furo actabada ah, bedesha uu leeyahay waa sidaas ilxaaqii biahliki ciddii aad faطallaqhaa waa furay wataزawaja minhum ukraa mid kale uu ka guursaday falabisa canhum isma ibraahim ibraahim baa ka daahay oo ka joogay maa shaa allah uma ataahum waa uu yimid bacdu mar dambe falam yajidhu haddana gurigii maanu ka helin fadakala cala imra'atihi haweenaydiisi buu galay oo fasa'ala canhu waa ka waraystay qaalat kharaja yabtagii lanaa waa baxay inuu wax noo raadiyo noo soo shaqaynayaa qaala kayfa antum see xaalkiinu tihiin wasa'alahaa can cayshihim wa hayatihim qaalat naxnu bikhayrin wasaca khayr iyo barwaaqaan ku jiraa waatnat cala allahi tacaala allay ammaantay ka mahad sheegatay faqaala markaasuu yihi maa طacaamukum cuntadiinu maxay tahay qaalat illaxm waa hilib qaala wamaa sharaabukum qaalat ilmaa qaal markaasuu wuxuu yidhi allahuma baarik lahum fi اllaxmi wاlmaa alla u barkee hilibka iyo biyaha qaala nebiyu sala allahu aleyh wali slam walam yakun lahum yowmaidin xabbun ma ayna lahayn maalintaa badar ma ayna lahayn walow kaana lahum haddii ay lahaan lahaayeenna dacaa lahum fiihi waa ugu ducayn lahaa qaala fahumaa labadooda biyihii iyo hilibka laa yakhluu calayhimaa axadun qof lama keliyaystoo labadaa keliyahu kuma noolaado biayri maka maka meel aan ahayn ilaa lam yuwaafiqaahu ma waafaqaan caafimaadkiisi iyo kuma fiicnaadaan labadan see marka ibraahim baa u duceeyey meeshantada oo maka iyaga waa ugu fiicnaanaya wa fii riwaayatin fajaءa waa yimid faqaal ayna ismaaciil aw ismaaciil qaalat imra'atuhu dahaba yasiid u baxaysa oo ugaarsanaya faqaalat imra'atu haweenaysi baa waxay ku tidhi alaa tanzilu fatatcamu watashrab miyaadan soo degaynin oo aad cuntidooda wax abtide qaala wma طcaamukum wma sharaabukum qaala طcaamuna اlaxm washaraabuna almaa qaala markaasuu wuxuu yidhi allahuma baarik lahum fii طcaamihim washaraabihim alla u barakee cuntadooda iyo sharaabkooda qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi faqaala abulqaasimi salى اllahu alيyh wali waslm barakatu dacwati ibraahim waa barakadii alla barigii ibraahim qaala faإida jaءa zawjuki markuu ninkaagii yimaado faqra'ii calayhi salaam salaam gaadhsiiyo wamuriihi far yuhabbit catabata baabihi albaabkiisa catabadiisa ha xooji ha adkeeyo ha hayo weeyaan yani waa u bogay marka midantadao falamaa jaءa ismaaciilu ismaaciil markuu yimid buu qaala wuxuu yidhi hal ataakum min axad qof ma idin yimid qaalat nacam ataanaa shaykun xasanu اlhay-a waxaa noo yimid nin waa yeel ahoo hay-ad quruxsan oo haybad lahoo kida aho way ammaantay marka waathnat calayhi wayna ammaantay tii horese way xaqirtay taas naag adduunye ahayd fa sa'alanii canka way kaa waraysay faakbartu waan u warramay fasa'alanii kayfa cayshunaa cayshkayna siduu yahay bay i weydiiyey faakbartuhu annaa bikhayr inaan khayr ku jiraan uga warramay qaala fa awsaaki bishay wax makuu dardaarmay qaalat nacam yaqra'u calayka salaam salaam buu kusoo gaadhsiinaya wayamuruka wuxuuna ku farayaa an tuhabbita catabata baabik albaabkaaga catabadiisa inaad xajiso qaala markaasuu daaki abi kaas waa aabbahay waanti lcataba catabaduna adiga wey uu sheegayo amaranii an umsikaki inaan ku haystaabuu i faray uma labisa canhum wuxuu ka da'ay maa shaa allah intii una la doono uma jaءa bacda dalika mar saddexaad buu yimid waismaaciilu yabri ismaaciilna uu qoraayo nablan lahu fallaarkuisa isagoo muxuu ahayey leebab qoranaya leebka ku hogaarsanayay ayuu u yimid oo jooga taxta dawxatin geed weyn hoostiisa qariiba min zamzam oo zamzam u dhow falamaa ra'aahu markuu arkay ismaaciilbu qaama ilayhi waa u kacay qaama lahu ma dhihna qaama ilayhi fasanaca wuxuu sameeyey kamaa yasnacu lwaalidu bilwalad wlwaladu bilwaalid siduu ilmuhu aabbihii u qaabilo iyo siduu waalidku ilmihiisa u qaabila bay isku sameeyeen oo dhunkasho iyo mucaanaqa iyo sidaasa qaala markaasuu wuxu uhi yaa ismaaciil ina allaha amaranii biamrin alla amar buu amray qaala fasnac maa amaraka rabbuk wuxuu rabbigaa ku amray samee qaala watuciinunii way caawinaysaa qaala wauciinuka waa ku caawinayaa qaala fain allaha amaranii an abniya baytan haahunaa halkan inaan guri uga dhisaa baa lay faray wa ashara ilaa akamatin murtaficatin calaa maa xawlahaa meel taagahoo ka sarraysa inta hareeraheedaa yuu farta ku fiiqay facinda dalika rafaca alqawaacida min albeyt markaasay qawaacidda asaaska guriga sar u qaadayeen oo dhisayeen fajacala ismaaciil ismaaciil baa wuxuu bilaabay yaati bilxijaara dhagxanta inuu soo gurguro waa ibraahimu yabni ibraahimna uu dhisaayo xataa ida irtafaca albina markuu dheeraaday dhismihii jaءa bihada alxajari dhagaxan uu keenay fawadacahu lahu waa u dhigay eh, waa maqaamu ibraahimka yani faqaama calayhi waa isku kortaagay wahuwa yabni isna uu dhisaayo waismaaciilu yunaawilhu lxijaara ismaaciilna dhagxanta u dhiidhiibayo wahumaa yaquulaani iyaguna ay leeyihiin rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu lcaliim sida qur-aanka alla uu ku sheegay wa fii riwaayatin ina ibraahima kharaja biismaaciila iyo w um ismaaciila buu la soo baxay wa macahum shannatun fiiha maa shannadu waa qarbad ka adduuga ah baa laydhaha biyaha daadinaya fiiha maahun ay ku jirto xoogaa biyihii wajacalad ummu ismaaciila tashrabu min ashanna qarbadii bay ka cabaysay fayadiru labanuhaa caanaheeda u darareeya calaa sabiyiha canugeeda xataa qadima maka ilaa maka ula yimid fawadacahaa wuxuu dhigay taxta dawxatin geed weyn hoostiisa uma rajaca ibraahimu ilaa ahli ciddiisii uu ku noqday sare iyo reerkiisii kale faittabactu waxaa soo raacday umu ismaaciil xataa idaa balaguu kadaa markay meesha xajuuna gaadheen bay naadadhu u dhawaaqday min waraahi gadaashiisa yaa ibraahiimu ilaa man tatrukuna ibraahimood yaad nooga tegaysaa qaala ila allah allaan idinkaga tegaya qaalat radiitu billaah allaan raalli ku noqdo marka hadduu alle mxuu ahay ligu haleeyey raalli baan ku noqdo mu'minad bay ahayde fajacad waa noqotay wajacalat tashrabu min ashanna waxay bilowday inay qarbadii wax ka cabto wayadiru labanuhaa calaa sabiya canugeeda u dararo caanaheediina xataa xataa xataa lamaa faniya almaau markay biyihii dhammaadeen qaalad waxay tidhi low dahabtu fanadartu lacallii axusu axada bal haddaan baxo oon feerfeeriyo waa inaa intaasan wax arkaaye qaala markaasu wuxuu yihi fadahabad way tagtay fasacidat isafa safay kortay fanadarad waa fiirisay wanadarad waa fiirisay hal tuxisu axadan ay wax dareemayso falam tuxis axadun qofna ma ina arag falamaa balagat ilwaadiya markay toga gaadhay bay sacad oraday isku atat ilmarwa marway timid fafacala dalika ashwaatan wareegyo toddoba bay sidaa yeeshay uma qaalad markaas waxay ti lowla dahabtu fanadartu maa facala sabiyu bal canugii maan soo fiiriyo fadahabad waa tagtay wanadarad waa fiirisay faidaa huwa calaa xaalihi isagoo sidiisaba aragtay kaannahu yanshagu lilmowt sidii isagoo u heqheqlaynaya geeri oo naftay kasii socotoo kale aad moodo falam tuqirahaa nafsuhaa nafteedii ma ayna daynin inay fiirsato wa qaalad waxay tihi low dahabtu bal haddaan tago oo fanadartu aan fiiriyo lacallii uxisu axadan wainahu intaas waan arkaayo ashwaartii toddobadeed marka kolkaa mayna kamilin kolkay dhowr shawd samaysay iyo canugii soo fiirinaysaa fadahabad waa tagtay fasacidat isafaa safa haddana mar kale kortay fanadarat wanadarad waa fiiriso waa fiirisay falam tuxis axadan xataa atamat sabcan ilaa toddoba sidaa ku kaamil yeeshay uma qaalad markaasay waxay tidhi low dahabtu fanadartu ma facal bal maan fiiriyo siduu yameeye oo kale faidaa hiya bisawtin cod bay markaa maqashay faqaalat markaas waxay tihi aqis in kaana cindaka khayr ii gargaar haddii aad wax khayra hayso faidaa jibriilu jibriil bay la kulantay sal allahu alayhi wasalam faqaala bicaqibii haakada ciribtiisu sidaa ku yidhi dhulka wagamaza bicaqibii cala alardi wuxuu ku muday ku xajiyey ciribtiisa dhulka faاnbahaqa almaau bihi baa soo burqaday fadahishad ummu ismaaciil ummu ismaaciil waxaa ku dhacday dahshaa ku dhacday oo waa maanwareertay oo miyhiiba yani inay ka dhammaadaan ay ka baqday oo mayna fakerin oo waxaan allah kuu bixiyo kaa dhammaan maayo mayna isdhihine waa maxaa ku dhacday baahidii haysa daraaddeed fajacalat taxfin waxay bilowday inay cantoobiso biihi saxbada ku dhurto wadakara alxadiida bituulihi xadiidka intiisa kaluu sii sheegay rawahu albukhaariyu bihadihi ariwaayaati kulliha wa dawxatu shajaratu alkabiira waa geedka weyn baa dawxa layidhaahaa qowluhu qafaa ay wallaa waa noqday weeyaan waljariyu rasuul jariyan aw jariyayna buu yidhi marka ergeyga ayaa jari layidhaahaa wa alfa macnaahu wajada waa helay ismaaciil hadda ulajeedadu wajada lama dhihi karo eh, alfa dalika uma ismaaciil yani wajada dalika cinda ismaaciil maaha macnuhu waxaa weeyaan waa waafaqay weeyaan arrintaasaa waafaqday ee ku faraxday wa qowluhu yanshaqu ay yashxaq waa xiqxiq lahaa وعn سعيid بن زaيد رضي الله عنه qال سمعtu رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول الكمأة من المن وmاؤها شفاء للعyn متفق عaليه kam'adu waa bahal ay yidhaaheen mxua reer reer mudugu wan iyo lax baan idhaahnaa bay yidhaaheen xagga iyagana cilal iyo wax sidaasay ku idha baan u malaynaya waxa weeyaan waa manigii loo soo dejiyey banu israa'iil kolkay tiira ku jireen weeyaan wa maa'uhu biyihiisuna shifaacun lilcayn indhihii dawo u yahay muttafaqun calayhi maniga marka saas manigu kamada ujeeda ha kamadu waxaa weeya waa midaas waa dhulka bahal ka soo baxda weeyaan oo soo foodhacdo oo <clears throat> wan iyo lax baan idhahnaa bay yidhaheen reer midugu marka manigii banu israa'iil loo soo dejiyey waqtigay tiiha ku jireen kii weeyaan oo indhahana daw u yahay bab الاsتغفاar qala اllahu taعaalى واstغfir لdنbika وlلمؤminiina والمؤminaat waan soo maray o qaala taعaalى واstغfir الlaha in اllaha kana غafura raxيima alla dembi dhaaf weydiiso alla waa kii dembi dhaaf badan oo naxariis badana waqaala tacaala fasabbix bixamdi rabbika wastaqfirhu inahu kana tawaaba yana waa soo maray qisadeedii iyo say kusoo degtay iyo wa qaala tacaala liladiina اtaqw minhum liladiina اtaqow cinda rabbihim jannaatun kuwa alla ka baqsaday ka baqday waxay ku leeyihiin alla agtiisa jannaatun beeray ku leeyihiin tajri min taxti lanhaaru sii socto sii socdo ayadu waxay sii socdaanba ilaa qowlihi tacaala wاlmustakfiriina bilasxaar iyo kuwa dembi dhaaf alla weydiista xiraabaha salaada subax horteeda iyo muxuu waqtigaas dadkaas weeyaan marka dadka muttaqiinta la sheegayo marka waxaa lagu ammaanay awsaaftooda lagu soo daray lagu ammaanayo inay hiraabtii dembi dhaaf alle ay weydiistaan waqtigaa hiraabta ee suxuurta la yidhaaho waxa weeyaan waqtiga ugu munaasabsan allabariga iyo iyo istikfaarta wa qaala tacaala wman yacmal suuءan aw yadl min saw uma ystaqfir illaha yajid illaha gafuura raxiima wman yacmal suuءan qofkii sameeya waxun ow yadl min ama naftiisa dulmiya uma ystakfir illaha alla dembi dhaaf weydiista yajid illaha alla wuxuu helayaa gafuuran ku dembi dhaaf badan oo raxiima naxariis badan allahuma ina nastakfiruk faغfir lana fainaka anta alغafuur الraxim allahuma inana ظlmna anfusana wainana nastaqfiruk faغfir lana mغfiraة min cindik inaka anta alغafuur الraxim wqala tacaalى wma kana allahu liyucadibahum waanta fiihim alla ma aha kii cadaabaya iyaga oo dembi dhaaf alla weydiisanaya markay mxuu ahaye ahlu makuu sheegaya kolkay mushrikiinta ay ahaayeen ee uu leeyahay ay yidhaaheen allow hadduu waxan kadow waxa qoagtaada ka yimid uu yahay dhagxan cirka naga soo daadi waa la leeyahay iyagoo istikfaarsanaya alla saa uma galaayo wama kaana allahu liyacdibahum ah, wa anta fiihim dhoorta alla maaha kii cadaaba iyo cadaabka kusoo dejinaya cadaabka adduunyo adiga oo dhex jooga kolkaad ka tagtase waa la cadaabaya wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun iyaguna maaha kii alle uu cadaabaya ma aha oo cadaabka adduunka ku cadaabayo halaagayo iyagoo alla dembi dhaaf weydiisanaya laba arrimood buu marka alle subxaanahu wa tacaala uu sheegay inuu cadaabka uga baajinayo midi waa rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam oo raxmad ahaa dhex joogiisa meel raxmadi joogtana marka cadaab kusoo degi maayo midda kalena waxa weeyaan iyagoo mushrikiinba ha ahaadeene alla istikfaar weydiisanaya alle kuma soo dejinayo marka qofkii muminahee dadkii mu'miniinahee alle istikfaar weydiisanaya iyagana marka min baabin awlaa wey qaala tacaala wاladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalmuu anfusahum iyo kuwii dadkii alle uu soo tirtirinaya mutaqiinta ahayee ee jannada iyaga loo diyaariyey carduha samaawaat wاlard waxaa weeyaan buu leeyahy kuwa kolkay faaxisho sameeyaan aw dalmuu anfusahum aa naftooda ay dulmiyaan dakaru llaha alla xusuusta oo faاstagfaruu lidunuubihim dembigooda u istikfaarsada waman yakfiru dunuuba ila allah oo yaa dunuubta dhaafa alla aan ahayn ma jira yani walam yusiruu aana kusii madax adeegin oo kusii socona calaa maa facaluu waxay sameeyeen wahum yaclamuun iyaguna ay garanayaan uu dembi yahay wاlaayaatu fi lbaabi kasiiraة macluuma وعn الأغr المزني رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاal إنه layuغاanu عlى qلبي inahu xaalku wuxuu yahay layuqaanu in la daruureeyo la daboolo yani calaa qalbii qalbigayda wa inii la astaqfiru اllah alla waan dembidhaaf baan weydiistaa fi lyowmi maalintiiba mi-ata mara boqol goor rawaahu muslim waana soo marray xadiidka isagoo lambarkiisu yahay toban iyo afar yaan ku soo marray lakiin inahu layuqaanadaas kuma jirin isaan filay haynka marka waxaa la yidhi dabayshaa la yidhi daruurta yaa hayn iyo qaym iyo saxaab iyo magacyadaasay leedahay marka waxaa weeye qalbigayga waa la dadaayo waxa ku dhaca muxuu ahayey axwaal baa soo darisa oo iyo fataraad ayaa soo dejisa ayaa soo darisa marka kolkaasaan ka istikfaarsadaa عن أbي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعيiنa مرة raa lbukhaariy isagana waan soo marray oo isagoo lambarkiisu uu yahay kaa ka horeeya ka sii horreeya isagu oo toban iyo saddexaa ah baan soo marray akar min sabciina maratanta uu leeyahayna kaa ka horreeya fasiraya inay yahay eh, boqol goor inuu ahaa wa canhu radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirtee low lam tudnibuu haddaydan dembaabi lahayn ladahab allahu tacaala bikum alla waa idin qaadi lahaa adduunka waa idinka dhammayn lahaa walajaa wuxuuna keeni lahaa biqowmin niman oo dad oo yudnibuuna dembaabow fayastakfiruuna allah alla dembi dhaaf weydiisto oo fayakfiru lahum uu dembi dhaafo allahuma inaa nastaqfiruka faqfir lana rawaahu muslim kaasna isagana waan soo marray afar boqol labaatan iyo laba isna ku soo marray wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kunaa nacudu lirasuuli الlahi salى الlahu عalيه wali waslm waxaan u tirin jiray rasuulka all salى الlahu عalيه wali waslm fi اlmajlis اlwaaxid majliska keliyahaen fadhino miئata mara boqol goor rabi اغfir lii wtub calaya inaka anta التwaab الraxiim isagoo sidaa dhahaya waan boqol goor tirin jirin hal majlis oo keliya rabi اغfir lii allow ii dembi dhaaf watub calaya iga tooba aqbal inaka anta atawaabu adu waxaad tahay ka tooba aqbalka badan alraxiima ee naxariista badane rawahu abu dawud wtirmidi waqala xadiiثun صaxiix wa huwa kama qaal xadiiثu صaxiix صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxiح اljamiع الصغيr wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa وعn ibni cabaasin radi allahu canهuma qala qala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wali wsلم man lazima الاstigfaar qofkii istigfaarka laazima jacala allahu lahu alla wuxuu yeelaa min kuli dayqin ciriiri walbaba makhrajan meel uga baxo wa min kuli hamin hami kastabana farajan faraj baa loo yeelaa warazaqahu wuxuuna ka arsaaqaa min xayثu laa yaxtasibu meel aanu ka filaynin rawaahu abu daawuud abu daawuud iyo ibnu maajah ayaa xadiidkan kada wariyey waxaanuna leeyahay sheekh alalbani xadiidku daciif weeyaan ضacafahu fi ضaciif اljamiع الصغيr wa silsilaة اlaxaadiiث الضaciifa wغayrihima waxaa kaloo xadiidka wariyay axmed iyo xaakim yaana wariyey isaga ku daa'ifana waxaa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaaho alxakam ibni muscab ninkaasaa ku jira qaala abu xaatim majhuul abu xaatim araazi wuxuu yihi ninkaas waa majhuul wadakarahu ibnu xibbaana fi du'afaa abu xaatim ibni xibbaan abu xaatimka waa kale labayen abu xaatimka hore waa abu xaatim araazi kana waa abu xaatim albusti ibnu xibbaan marka midka hore abu xaatim araazi isaga waxaa la yidhaha maxamed ibn idriis marka waxa weeyaan abu xaatimkan dambe ee ibnu xibbaanihi waa nin mutasaahil ah oo xataa qofku dadka majhuuliinta u iska daciifiya iyo iska siqo ka dhiga kol haddaan wax taani aanu ku arag marka kol haddiise qofka uu daciifiyo isagu waxa weeyaan waa qof meel loo waayey wa alasdiyu laa yutaabacu calaa xadiidihi intaasuba marka waa isku raaceen xadiidkan ninkan ninkaas la magacaalihi inuu nin daciifo yahay waxaase jira xadiidka xadiid kale oo lagaga deeqtoomayo oo aan isaga loogu baahanaynina waxa weeyaan xadiidka u dhexda nebigu sal lla ly slam man axaba an tasurahu صaxiifatuhu falyugtir fiiha min alistikfaar qofkii jecel inay warqadiisa bere uu ku farxo istikfaarta ha badiyo oo istikfaar badan ha ku arko waxaana wariyey albayhaqiyu fi shucab اliman wضiya almaqdasiy fi اxadiiث اlmukhtaara can الzubayr bn اcawaami radi allahu canhu waana xadiid xasana weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix اljamic الصغيr wa silsilaة اxadiiث aلصaxiixa ayb marka istikfaarta badinteeda in lagu dadaalo baa xadiidku amraya daliilkaasuuna leeyahay laakiin kii hore isagu sida gaarka u sheegayay kaas isagu waa daciifu ma jiro wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man qaala qofka yidhaaha astaqfiru allaha aladii laa ilaaha illaa huwa alxaya alqayuuma waatuubu ilayh qofkii sidaa dhaha astaqfiru allaha allaan dembi dhaaf weydiisanayaa alxaya alqayuuma aladii laa ilaaha kulli caabuda aanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane alxaya kii noolaa alqayuum kii muxuu aan seexanaynin ah ee maamulka khalqigiisa aan ka seexanaynin ah waatuubu ilayhi waana u tooba keenaya qofkii sidaa yidhaahaa gufirat dunuubuhu dembiyaalkiisaa la dhaafa wain kaana qad fara min azaxfi haba ahaado mid ka cararay dagaalka gaalada ko ka cararayba ha ahaadee rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wاlxaakim wa qaala صaxiixun calى sharط الbukhaariyi وmuslim